alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam baabu tarkiibi fi makaarimi alakhlaaqi wuxuu baabu yahay atarkiib isjeclaysiin la isjeclaysiinayo fi makaarimi alakhlaaq akhlaaqiyaadka wanaagsan waxaynu ka soo baxnay atarhiib min masaawi akhlaaq waa in la iska fogeynayo o la isnacsiinayo akhlaaqiyaadkii liitay xumaa kana waa baabka cagsigiisa un xadiiskii inoogu dambeeyey baabka wuxuu tilmaamayey abqad الrijaali ilى اllahi alalad اlkhasim ma lmaqsuudu bilaladi alkhasim aye mid muran badan oo dood badan alkhasim baadilku inta badan ku doodaya alaladuna marka ashadiid ereyga raqiba atarkiib watarhiib waa laba erey hore baynu sheegnay markaa waxaanay idhahdeen culimadu luqaddu atarkiib haddii fiil laga dambeysiiyo oo bimacnaa taxbiib waa isjeclaysiin weya haddii cal laga dambaysiiyana waa isnacasiin iyo kala foge wey oo raqiba can iyo raqiba fi waman yargabu can milati ibrahim yaa nacay wey makarim اakhlaaqna masaawi اakhlaaq bay ku cagsatay makarim makruma waa waxa wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan marka axaadiis badan oo ka warramaysa runtii iyo akhlaaqiyaadkii iyo amr macruuf nahy can munkar ayuu sheekhu inoo keeni doonaa xafid raximah llahu raxmatan diintuna akhlaaqda meel weyn bay dhigtay akhlaaqda wanaagsan iyo in akhlaaqda wax fogaado labadaba waxaanu nabigu uhi alayh الsalaatu wasalaam inama bicitu liyutamima saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq aniga wax kalaba laima keenine waxaa addunyada lay keena akhlaaqda wanaagsan dhamaystiro akhlaaqda wanaagsan marka halkaa waxaa laga qaadanaya inay kamid tahay alkhuluqu maca allah akhlaaqda lala yeelanayo ilaahay subxaana watacaala oo tusaale ahaan qofkii dee inuu ilaahay xaqiisi garto aanu shirki yeelin wixii ilaahay ku waajibiye ka soo baxo waa akhlaaq wanaagsan buu qofkaasi leeyahy weyaan oo maca allahi ah وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم عlaيكم بالصدق فإن الصدق يهdي إلى البر wuxuu rasuulku uhi slى الlaه عليه وسلم عlaيكم ilزmuu laasima bالصدq runta laazima faإن الصدqa runtu yhdي waxay qofka ku hanaysa ilى الbiri wanaag oo dhan وإن الbira wanaaguna yhdي ilى الجanati jannuu qofka geynaya uu ku hanuunin doonaa wamaa يزال ka suuli maayo alrajulu qofku yasduqu inuu run sheego wayataxara sidq oo uu runta ku dadaalo inuu aada runta ugu dadaalo oo waxyaalaha yaryar xataa u islaaliyo xataa yugtaba ilaa loo qoro cinda allahi alla agtiisa sidiiqan run sheege run badane wa iyaakum waxaan idinka digaya walkadiba beenta been baan idin diidayaa fa ina alkadiba beentu yahdii ila alfujuur iyo daacada laga baxo ayay qofka ku hanuunin doontaa wain alfujuura fujuurkuna yahdi ila naari naar buu geynayaa wamaa yazaalu rajulu qofku ka suuli maayo yakdibu inuu been sheego yataxara kadib beentana uu ku dadaalo oo uu dhaqan ka dhigto xataa yugtaba cinda allahi kadaaban ilaa beenaalo loo qoro mutafaq caleyh xadiiskan oo laga yaabo dhegahenu in badan inay maqleen waxa uu ka waramayaa waxaa loo yaqaano asidq iyo fadligeeda runtu waa shay aad iyo aada u qiimo badan allahna subxaana watacaala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin ilaahay ka boqdo kuwa runta sheega noqda qisada aayaddaasi ay kusoo degeen aayaadkaasi kusoo degeenna qisadii kacb binu maliki iyo labadii saxaabiye kale murara binu rabiic iyo hilaal binu umaya ee dagaalkii kata ka haray qaswadii la odhan jiray tabuuk iyo siday runtii u badbaadisay iyo munaafiqiintii intay been sheegaan haddana warkoodu meel ku dambeeyey ilahay qur ku fadeexadiyey halkaa waxaa laga qaadanaya runtu qofka meel wanaagsan bay gaadhsiinaysaa asidqu manja baaba lagu naan yaaba lagu mahmaha asidqu manja waa badbaado wey markaa runtu maxay noqonaysaa biri oo dhan ay u geynaysaa qofka waxay tilmaameen culimadu raximahumullah ullah dee bima yuwaafiqu اlictiqaad runta ugu horeysa waxaa ka mid ah qofku inaanu ka been sheegin wuxuu caqiideysan yahay oo munaafiqu muxuu ka been sheegaya caqiidadiis buu ka been sheegaya soo maha isagoo aan ilaahay rumaysnayn isagoo aan nebigii rumaysnayn bu le waa rumaysnahay ama saasaanah waana sababta markaa beenta qofka yaqaanaa aakhirka beentu ay xaggaa geynayso fujuurka ay ku dambaysiin doonto waayo way riixaysaa markaa in lagu kaftabo beenta xataa laftigeeda waa in la iska ilaaliyo oo aada baa dadka qaarkood baa beentu ay dee dhaqan noqotay bale in badanoo dadka ka mid maanta beentan in been la sheego in qofku wax kala sameeyo wax iska caadiya bay noqotay markay dadka noocaasi bataanna waxaa laga yaaba qofku inuu been sheego inaan cidba la yaabin oo iminka tilefon bu qof ku hadlaya waar hebelo halkead soo socotaa de waa ninkan ku ag jooga mana dhawaa markaa qofkan kale odhan maayo waar beena sheegin waa yartay intuu ku idhaahdo waar telefoonkaa waa tunbaaba la iska odhanaya hawshaaso wax iska iska yaroo dhib yaran ayuu qofku odhanaya halkaas waxa uu muhiimsan qofku u socdaa waa inuu janno helo runtii baaba sabab u noqotay markaa runtii caqiidadii bay gelaysaa cibaadadii bay gelaysaa inuu ka run sheegayo akhlaaqiyaadkii bay gelaysaa cilmigii bay gelaysaa wixii uu qofku aaminsanaa bay gelaysaa beentuna waa saas oo kale oo dee markuu caqiidadiisi ka been sheego amba akhlaaqdiisi ka been sheego aakhirkana wuxuu ku dambeyn doonaa alfujuur alfujuurna waa khuruuj can daacat illah waa fisqigii kaasina naar buu ku dambeynaya وعn abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlah alay sl qal wuxu uhi iyaakum wdan iyaakum waxaan idinka digayaa adana malahaan idinka digaya waayo fa ina adana malahu akdabu اlxadiidi warka u beenta badan weeyaan xadiiskanna waynu soo maray waa malihii aan ku salaysnayn qofkii aanu waxba iska hubsanin ee matalan dee beenta ku dambeynayay lakin masaaisha ijtihaadiga oo kale wakuy culimadu ihahde in dee danigaas uu karo marka ina bacda dan imun ba leeyi daniga waan malaynaya ninka hebel waxaan malaynaya halkaasu marayayo inuu saa sameeyo waxaa kale taasi wn waan abi saciid اqudriy radi anhu qala qala rasuulu lahi salى allahu aleyh wasalam iyaakum waxaan idinka degaya aljuluusa fadhiga biuruqaati wadooyinka aad fadhiisataan qaalu waxan ya rasul la rasuulka ilahy ma lana ma lihin budun min majaalisina fadhiga iyagaasi meelaha aanu fadhiisanayno nataxaddathu fiiha sababtu waxay tahay waanu ku sheekaysanaa oo dee waanu ku kulanaa waxbaan isku weydaarsanaa qaala rasulku wuxu uhi fa amaa idaa abaytum haddii aada diideen miyaa fa acduu siiya aariiqa dariiqa siiqe xaqahu xaqiisa siiya qaalu waxa wamaa wamaa xaquhu xaqiisu muxuu yahay qaala rasulku wuxu uhi sala allahu alay slam gadu lbasar waa indhahoo la laabo oo dadkaa waddada marmaraya aan la egeegin wa kaful adaa dhibta laga haysto af iyo addinba wa raddu salaam salaamta la celiyo oo ciddi idin salaamtay aada salaamta ka celisaan walamru bilmacruufi iyo wanaagoo oo iyo wanahyu diidmo laysku diido can ilmunkari xumaanta muttafaqun caleyh wanaagis amarka iyo xumaan isku diidinta waxa uu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ummaddiisa u ahaa naasixan amiinan markaa wadooyinku dee laga maarmi maayo dadkii way kolleyba way soconayaan way marayaan danahoodii adduunyo iyo kuwii u marayaan qofka markaa dariiqa fadhiya dee dadkaa meesha maraya o dhan baa laga yaabaa inuu qaarkood aflagaadeeyey inuu qaarkood xanto inuu qaarkood saas kale isha lasii raacay iyo wax lamid a ah. markaas sidiisa xaaraan maaha wadada in la fadhiista wadadu maaha bartankeedii ilan axaadiis kale taa tilmaamayse hadduu waddada bartankeedii fadhiisanayo oo dadkii dariiqii u ka xidhayo amba u hahiibinayo amba iska taagnaade taasi wuxuu noqonaya qaadicu dariiq buu noqonaya of dariiqii dadka ka gooyey buu noqonaya ilan dariiq dhibaatada laga leexiyaabay iimaanka kamid ahayde haddii adaagii iyo dhibaatadii isaguba uu yahay ka war ee waxa weeyaan goobaha dee wadooyinka kusoo jeeda ee dadku inta badan ay fadhiistaan marka waxay dhahn rasul allah kama maarmayno dee waanu ku sheekaysanaa oo dee dadkii meelo kala duduwayma ka yimaadeena waxaa laga yaabaa inay dee hadalle iyo wax isku weydaarsadaan istaagaan o dadkii koonayaasha qaar istaagaan oo bal reerkii ka waran wax lamid a ah. haddaad diideen buu rasulku yuri alayh isalatu salam de dariiqa xaqiisa siiya taasi waxay kutusaysaa markaa sidiisa inaan xaaraan u ahayn laakiin waxa ka dhalanaya awgeed dariiqa la iska fadhiisanayo la diidayo oo laga wanaagsiyo dariiqa in la fadhiisto haddii qofku markaa fadhiisanayana shuruudana waa inuu ka soo baxo xadiisku sheegay oo waxaa ka mid ah xaqa dariiqa kow gad lbasr waqul lmuminina yaquduu min absaarihim waqul lilmuminaati yaqdudna min absaarihim wakafu lada alda inuu dee carabkii dadka ku dhibaateeyey gacanta ku dhibaateey intaba iyo hadallo dheeraad wax lamid a ah. wa salaam dadkii dariiqa marayey muxuu rasuulku sheegay alay slat slam saynu soo aragnay qofka soconaya inuu ka fadhiya salaamaya ama ka soconaya ka taagan uu salaamaya dee dadkii waddada soo marayay way ku salaamayaan war salaam badan aha odhan ilan adigaa dariiqii fadhiisteen wanaag amro haddaad aragto dad xumaan sameynaya amba cid la dulmiyayo dee wanaagga war sidaa iyo saa xumaantana udiido waxad tiraa war iyo saa iska ilaaliya shuruudo kale iyo waxyaalo kalena culamada qaar way sii dareen ima sheekha ibnu xajar laftigiisa in kitaabkiisa hayno gabay baa jira uu kusoo koobayo aadaab juluus cala ariiq waxaad sameyneysaan kitaabka loo yaqaano tuxfat lkiraamka ayaad ka heleysaan insha allah gabaygaas uu kusoo ururiyey guud ahaan xadiiska waxaa laga qaadanayaa wixii mafsado ah iyo wixii maslaxo ah hadday iska hor yimaadaan ayuhuma yuqadam ya mafsadada ayaa la xoog badinaya dafcu اlmafsadati muqadamin calى jalbi almaslaxa oo xadiiska xageebay kaga jirtaa xadiiska xaggeebay kaga jirtaa haye inay ku sheekaystaan mafsadana waa dembiga iyo waxa ka iman kara marka waayo rasuulka alay slat slaam see keebu horreysiyey oo marka hore muxuu ihi dee ha fadhiisanina soo maha iyaakum aljuluusa fi duruqaat ilan maslaxada iyo dantan way ku jirtaa marka horeba lakin waa kan dhinacii mafsadada rasuulka ala slat slam xoog badiyey haddaba haddii mafsadadii la khafiifinayo waa in maslaadii maslaxa ka weyne markaa meesha ay simaado oo mafsadi lagu yareeyey munkar iyo macruuf xaggee loo celinaya maxaa munkara maxaa macruufa haye ya curfigaa loo celinaya haye haye allahu mustacaan haye wixii sharcigu munkar u yaqaano oo sharcigu macruuf u yaqaano sharcigaa loo celinaya soo maha waaye curfiguna ma diidayo curfiga iyo caqliga saxdii diidi maayo hadda curfiga islaamigaan sheegaya ka gaalada ka waran maayo diidi maayo waxaa sharcigu wanaagga ku sheegay caqliga wanaagsan ee saafiga ee aan wax sidiisii ahy diidi maayo laakiin dee gaalada iyo dadka gaalada la dhaqmay iyo dadka wax la qalday iyo kuwaasi waa laga yaaba shay macruuf diinteenu ku sheegtay iyagu inay u arkaan inuu yahay maxay mafsado amba munkar inay u arkaan ka soo qaad saddex afar dumara wax ka badan waa gabadh wax ka badan la guursado iyagu ma waxay u arkaan wax xun bay ka dhigaan soo soo maha de dee caqliga loo loo celmayo kooda sharciga lagu soconaya وعن معاaوية رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه sل رsulku وxu man yurid الlah bه خayrا ka ilaahay uu khayr la doono yufaqihhu fi الdiin diintuu fahamsiiyaa ereyga alfiqhu waa bimacna alfahmu waa fahamka ma nafqahu qaluu ya shucaybu ma nafqahu kahiira mima tqul marka xadiiskan alfiqhu fi اdiin wuxuu tilmaamaya waa diintii oo dhan waayo dee shareecada waktigaa looma kala saarin tafsiir iyo tawxiid iyo fiqi iyo xadiis iyo laakiin waa diintii qofku inuu fahmo whada yashml alfiqh fi usul اliimani wa sharaa'ic اlislaami wa xaqaa'iq اlixsaan wma yatbacu dalika min alwasaa'il almuciina clى اlfiqhi fi اddiin kaculuum اlcarabiyati bianwaciha waxay dhahdeen culimadu markaa waxaa soo gudagelaya usul iman qofki inuu fahmo caqiidadii inuu fahmo iyo arkaan liimaani iyo shareecad axkaamtii ka shareecada wanaaggii iyo ixsaankii iyo khayrkii inuu fahmo iyo wixii ugu kaalmeynayay fiqiga fi diin oo ay ka mid tahay tusaale ahaan carabigii inuu fahmo kale inuu luqadii carabiga fahmay inuu tan kale fahmo waa fiq fi diin iyaduna marka xadiisku wuxuu kutusayaa calى fadli alfiqh fi اddiin wa anahu calaamat calى اlkhayr aw calaamat calى iraadat اllahi lilcabdi khayra calaamad tilmaamaysa ilahay addoonka inuu khayr la doonay ida faquha fi اddiin faquha faqiha bاdmi wa bاlkasri idan mar haddii saa tahay xikmadda ku jirta waa la garan karaayo dee inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay sooma odhani waxaa si dhaba ilaahay uga baqanaya dadka culimada ah oo dee dadka ilaahay aqoonta usiile mar markastoo qofku markaa ilaahay aqoon usii yeesho dee iimaankiisiiba usiyaadaya dariiqi ilahay kaga cabsanaya buu garanaya waxaa dhibaato taasa markaa keenaysa inuu xagga ilaahay usii dhawaado marka waa inaan laynooga dheeraynin inaynu diinta fahamno mar haddii calaamad khayrba lagu sheegay calaamadda qofka ilahay inuu jecelyaba dee laga qaadanaya marka xadiisku intan uu kasii dheeraa waxaa ku jirta wainamaa ana qaasimun wallahu mucطi anugu qaybiyaanahay oo ilaahay baa subxaana watacaala siiya walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata calى amr اllah laa yadurhm man khaalafahum xataa yaأtiya amr اllah anuu qaybiyaaba hay rasulku ala slat slam o dee dadka xaqa waan wada gaadhsiinaya lakin dadku way kusii kala wanaagsanaanaya ilaahay baana dadka usii kala siinaya xikmado ogiy ogi ummaddana ka suuli mayso inay amarka ilahay ku taagnaato oo aan cidda khilaafta waxba yeelaynin marka xadiis kale caddeeyey daaifa koox umadda ka mida ah heli doono oo ama maadaama ilahay nabadambe aanu soo diraynin in diintii saafiga ahayd cid hayse un la heli doono haba yaraate laakiin way tiro yar tahay marka dadka kale loo barbardhigo xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa culimadu fadligay leeyihiin waayo maxay culimo ku noqdeen bifadli fiqhihim fi diin inay diintii ay fahmeen xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa cagsigiisa oo ah mafhuumu shardiga cagsiga kale man yurid allahu bihi khayra yufaqihu ficlu shardi iyo jawaabu shardi soo maha man yurid iyo yufaqihu cagsigeedana maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa calى ana man lam yatafaqah fi diin اllahi aw acrada can اlculuum الnaafica maca qudratihi calى dalik واxtiyaaji ilayhi ana allaha lam yurid bihi khayra ilahay khayr lagu doonin kaas وعn abi darda radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam ma min shayin shay ma jiro fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa ahqalu kaga culus min xusn اkhulq akhlaaqda wanaagsan akrajahu abu dawud wtirmidi waصaxaxahu waxaynu ognahay o waynu aaminsannahay in miisaanuu jiro yowma alqiyaama oo sharkii iyo khayrkii lagu miisaami doono faman haqulat mawaasiinuh fa ulaaika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum fi jahannama khaaliduun waxaa la miisaamaya waa qofkii waxaa la miisaamaya waa camalkii waxaa la miisaamaya waa waraaqihii saddexdaba waa la miisaamaya walow camalku ha noqdo ka u muhiimsane in qofka la miisaamaya maxaa ka war maxaa tilmaamaya xadiiskii haye aan la miisaan qonayn allah yabaarik fik yuta birajuli ywma alqiyaamati alcaiim الsamiin laa yazinu cinda allahi janaxa bacudatin camalka in la miisaamayana maxaa u daliila a barak اllah fik kalimatani khafiifatan maxaa ku jira thaqilatani fi lmisan maxaa kale u daliila haye ha ya faman haqulat mawaaziinuh sax mawaaziinuhu waa si caama lakin oo labadii kale way so gudgelayan xadiiskana hor yaala ba u daliiladeed mana ayaa usii daliilaysa camalka in la miisaamayo ma min shayin fi lmiisaani ahqalu min xusni اlkhuluq soo ma ila xusn khuluq waa camalkii sooma hadde waa camal dee la sameynaya waraaqaha in la miisaamayana maxaa u daliila xadiisu albitaaqa saaxiibkaa waa kaa sheege baarak fik miisaanka haddaba maalinta qiyaamaha qofka akhlaaqda wanaagsan ba culslanaysa akhlaaqda wanaagsana wa inaga caam ka dhignay oo dee say sheegeen culimadu waa mafhuum caama laakiin akhlaaqda wanaagsan ee dadka lagula dhaqmayo iyo wax lamidna de way soo gudagelaya markastaba idan laba qof hadday labadua muwaxidiin yihiin ahlu yihiin oo midkood uu beenta yaqaano midna aanu beenta aqooni beenta iska ilaaliyo inta kaleo dhanna ay ka sameeyen akhlaaqiyaadka kale keebaa miisaanka ku cuslaanaya dee kaa runta yaqaan mar haddii badan ay ku leedahay akhlaaqda wanaagsan baa lagu dadaalaya akhlaaqdu markaa waxay uqaybsamaysaa sidii aynu kulleyba sharaxyo horena ku bixinay culimaduna inoo sheegeen muktasab iyo matbuuc mabuuc macnaheedu waa maxay mid ilahay qofka ku dabeeceeye weyaan oo abuuriya iyo muktasab muktasabna waa maxay ama masnuuc mid la kasban karo ibnu xibaan sheekh laado raximahu llah waxaan filayaa kitaab buu lahaa kitaabkiisa imika adma xasuusniye magaciiya ayuu ku sheegi jiray inay akhlaaqda uqaysanayso marka waxaa kamid a inta la kasbanaya fara badan mid baa jirta o mid baa qof baa laga yaaba inuu dabeecad wanaagga lagu dabeeceeyey waxaana usii daliilin qofka lagu dabeeceeyey qaarkood akhlaaqda xadiiskii ashaj bin cabdilqays ashaj cabdulqays ashaj oo ah min cabdilqays waa kii rasulku kuri alay sla sl ina fika khaslatan yuxibahum allah maxaa kamid ahaa alxilm wاlanaam markaa maanaa shaqaysa bu mise ilahay baa ku dabceeyey su ilahay baa ku dabceeyey su ilahay baa mahad iska leh akhlaaquu jeceliya ugu dabeeceeyey nin gabiino wuxuu yihi faidaa rusiqta khaliiqata maxmuudata faqad istafaaka muqasim اlarzaaqi faidaa rusiqta khaliiqata maxmuuda haddii lagu dabeeceeya akhlaaqa wanaagsan faqad istafaaka muqasim اlarzaaq ka arsaaqda qaybiya ayaa doortay wa ayo allah annaasu hada xaduhu maal wada cilm wadaka makarim akhlaaqi dadku qaarba nasiib bay leeyihiino midkaasi maal ba ilaahay siiyey kaa ilahay cilmi buu siiyey kaana akhlaaq wanaagsan marka cilmiga laftigiisi haddaanay akhlaaqi raacin wabaal buu qofkii ku noqon karaa soo saa mahadde atamuruna naasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna kitaaba falaa tacqilu ba meshita waxaa dadkii wuxuu amraysaa haddaynaad adigii ku dhaqmaynin maadaama akhlaaqda wanagsan ay culus tahay waana la kasban karaa waa la isbari karaa dulqaadka rasuulkaa inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum cilmigu barashuu ku yimaadaa dulqaadkuna barashuu ku yimaada iyo iska keenkeen waaqicaa ku baraya iyadoo dad kuusii kala dhasheen haddana wax badan waaqic waa inu ku baro da ku kuu kordhaysa cilmibaa kuu kordhaya waaqica laftigiisa ya marka waa in dee la isbaro dadka wanaagsan la saaxiibta akhlaaqda wanaagsan laga qaata marka haddaad adigoo isagoo qofkii dhutinaya xagga akhlaaqda la dhutinaya uu mid kaloo dhutinaya raaco maxaa usii siyaadaya marka waxay noqonaysaa maamaadii soomaalida ee odhan jirtay anigoo ooyayay marka horeba ayuu sacna igu joogsaday me sacna raafka igu joogshiyo dee maaa maxaa usii kordhaya markaa <laughs> inuu sii ooyo de sooma nin marka horeba ooyey ayuu sacna ku joogsa marka waxa wey nin marka horeba isagiiba khaatiyan taagir ortinayay ayaa mid kasii liita raacay de dabeetana markaa waa la isla baabaaya laakiin qofku cid ka akhlaaq wanaagsan iyo hadduu raaco wuu ka baranaya akhlaaqdaas nabigaana inoo shegay ala sla almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil waana la kala qaada akhlaaqda faina abaac faina abaa'ica sufahaai tucdi ayuu nin gabiysna hadalkiisay ku jirtay dadka xun akhlaaqdooda way waa kala qaadaa way soo gudubtaa sida xanuunada loo kala qaado kale ayaa loo kala qaadaa dee taana waaqacayna tusi waxaynu kusi xeel dheeraan doona maba cayada ugu badan inaad maqashaana waa maxay dhagihiinu tusaale aan waaqiceen markaad meelahan dibadda u baxdo ya markaad meelaha mareyso haye waa maxay cayada hooyada soo maha ma isleedihiin ubadkaa yaryar iyo raggaa waaweyne hooyada caayay ee saa ugu celcelinaya dhaqan unoqotay macallin baa ku hooyada caaya sheekh baa khudbad ugu jeediyey ya miyaad isleedihin maya maxaa keenay ha so saaxiibadii iyo kuwan kaluku ku dhex barbaare un dabeetana waka halkaa saa sameynaya iska dhaafe hooyada intay dhaafeen bay ilaahay nabiga caayeen bay heer ka gaadheen nasal llah idan tarbiyada iyo dadka wanaagsan dhex joogta wax weyn bay ku tahay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabahum bilghadaati walcashiy yuriiduuna wajh dadka ilaahay ka baqanaya ee cibaadeysanaya ee iska digriyay ee cilmiga baranaya dalabatulcilmiga ah dhex joogooda wax weyn buu ku yahy adiga iyo fadli weyn baad ka helaysa وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم alxayaaء min الإiman xishoodku iimaanku kamid yahay buu nabgu uhi alayه الصلاaةu وaسلاam alxayaaء min الإiman marka khulq الxayاء xayaaga waxaa lagu fasiray sharcا khulq yabcaث عalى ficl الxasn وtarki الqabيح khulq yabcathu keenaya calaa ficli lxasan inuu qofku wixii wanaagsanaa sameeyo wa tarki lqabiixi oo uu ka tago wixii xumaa intaas bay kuso orortay yarxamuk allah khuluqun yabcathu calaa ficli اlxasani wa tarki اlqabiix xasan iyo qabiixina waaqici bay ku odhantay marka xishoodka waxaa ka mid ah alxayaa maca allah in ilaahay subxana wa tacaala laga xishoodo xadiiskana inta uu ka dheeraa saynu ognahay rasulku wuxu uhi alayh salatu salaam alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba facalaha qawlu laa ilaha ila اllah wa adnaaha imaaطaة اlأda can الطariq wاlxayaau shucbat min aliimaan xishoodka waxaa ka mid ah alxayaau maca allah in ilaahay subxana wa tacala laga xishoodo ayaa ka mid a oo dee xumaantii la yska ilaaliyo xishoodku waxa kale oo ay yidhaahdeen matalan saxaabadii qaarkood sida cabdillahi bin mascuud oo kale ka soo wariyey man la yastaxi min annaasi laa yastaxi min allah qofka aan dadka ka xishoonin ilaahay kama xishoono qofka aan dadka ka xishoonin ha ilaahay kama xishoono qofka maanta tusaale inuu isqaaweeyo hadduu doono iska caytamo suuqaa dhexdiisa dadkii wada maqlaya saa sameynaya dee ilahayna ka xishoon maayo haduu gaar yahayna uu kasii daraya wey hadduu gaar yahayna uu kasii daraya waxaa kaloo yihi cumar radi allahu canhu man qalla xayaauhu qalla waracuhu qofka xishoodkiisu yaraado xalaal miiradkiisuna wuu wa man qalla waracuhu maata qalbuhu qofka waraciisu yaraadana qalbigiisi waa dhintay marka xishoodku wuxuu sabab u unoqonaya xishood la-aanta waxay sabab unoqonaysaa inuu qofku qalbigiisu dhinto cagsigeeduna cagsigeed waxa weeye haddii qofka xishoodkiisu nool yahay qalbigiisuna uu nool yahay weyaan ilan iimaankii baaba ka mid yihi walxayaa shicbatun iimaankii baa markaa jiraya qofkuna dee waynu ognahay oo shaksiyadiisa iyo karaamadiisu marar badan ilaashada u waxa waan ka xishoonaya gaaladii jaahiliinta ahayd ayaa odhan jiray ni haddaan ninkaygaa weyn lahaa been buu sheegay waa ceeb ay ku tahay markaasuu beenta iska leeya abusufyaan been wuu sheegi lahaa markii rasuulka alay slat slam rasulka warqadda u diray heraqle ee heraqle isagii ina uu soo fadhiisiiyey saxaabad ciddii kalena uu soo fadhiisiiyey wuxuu yihi hadduu been sheego ya waa beentii dhah marka wuxu ihi been waan sheegi lahaaye laakin waxaan sii uli ninkaagaa wey been baa lagaa soo rari doona waa jaahili hadda weliba wuxuu ku dadaalaya inuu nabiga alay slat slam dee ka hor yimaado idan xishoodku waa nicmooyinka ilaahay bixiyey ayuu kamid yahay waxaa jira laakiin waxaan xishood ah, aan wanaagsanayn oo xishoodka ay sheegeen culimadu waxaa kamid ah aan wanaagsan wa min alxayaai ma yudamu wahuwa ma yaqcu saban litarki amrin sharciyin kaan yamnaca min atafaquhi fi اdiin wasu'aal cama yushkil aw xuduur xalaqaat اlcilm aw yamnacu min alamri bاlmacruuf aw nahyi can اlmunkar wanaxwi dalik fahada laysa xayaan sharcan wainama huwa dacfun wakhawar wadilat wamahana qofkii oo ka xishooraya inuu xishoodkaasi sabab noqdo inuu shay sharciyo diinta ogashahay qofkii iska daayo tusaale ahaan wuxuu ka xishoonayaaba inuu diinta fahmo wuxuu leeyay ma ninkaygaa weynee irada leh ama ninkaygaa weynee saasa ayaa niyow dadka dhex fadhiisan karaya oo wax baran karaya xilligaas amba wuxuu leeyay waa niyow haddaanu dadkaa wax wanaagga ah, amaro dadku waynala yaabi doonaan amba waxa haddaan idhaahdo amba haddan cimaantan gudido amba xisanay war nin haddaad la baxdo bilaa lagu idhaahdaa haye waa maxay kan wadaadkaah ee argagixisadah ah? amba wuxuu is leeyahay bilaa shaqada laga ariya bilaa shaqada soo marka xayaa wa khawfan min annaas ayuu saa u wuxuu yihi mujaahid jabr raximah llah mujaahid waa ardaygii cabdillahi bni cabaas waa koobidii cabdillahi bni cabaas hadduu cabdillahi oran jira arki ahaa radia allahu canhu mujaahidna hay waa koobidi waxaan uga socdaa afkan ku hadlay waxaan uga jeedaa saddex jeer baan kitaabka qur-aanka u bandhigay buuhan aayad kasta ku jooji markaa mujaahid waa mufasir weyn soo markaysa iyo wax ka soo wariyey ee ardaygiisu ahaa cabdillahi bni cabaas wuxuu yihi laa yatacalamu lcilma mustaxiin walaa mustakbir dadku qaar baaba xadiis moodo kale wuxuu ihi qofka laba cilmiga ma bartaan qof xishoonaya iyo mid isla weyn labtaaton ya hadduu qofku xishoonayo warniyo hay waan weynaaday iminka warniyo ceeb bay ku tahay halkaa ma fadhiisan karaye bal meelahaasaan wax ka yar dhegdhegeysan doonaaye waa la igu qoslayaay waxaa hadduu idhahdo cilmi baran maayo kaas hadduu isla weyn yahay oo isla weyni ku jirtana iyadana ma jirto baran maayo وعن أبي مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إna mima أdرك الناasu ina mima shaygii waxaa kamida adraka الnaasu dadku ay soo gaadheen ee min kalaami النubuwaةi الأulى kalaamkii nebinimada ee hore ah oo ambiyada laga dhexlay hadalada waxaa ka mid ah aha idaa lam tastaxyi hadii aanad xishoonaynin haddii aanad xishoonin fasnac same maa shiita wixii aad doonto akrajahu lbukhaariyo xadiiska laftigiisuna xishoodki buu ka warramayaayo waxaana xadiiskan uu tilmaamayaa in ambiyaduba ay kala dhaxleen xishoodkaasi oo xishoodku uu yahay sifo dhammaan ummadihiiba la amray waana sifo wanaagsan o cid walba ay tahay ina ku sifaysanto oo hadaladii xataa ambiyada laga soo gaadhay dadku ay sii haysteen waxaa ka mid ah, lam tastaxi fasnac maa shita ay alambiyaa asaabiqiin weeye qabla nabiyi sala allahu alay slam nebiyadii ka horreeyey wey ila rasulka ala sla sl waaban ka markaas fasnac maa shita waxaa doonta samey lam tastaxyi iyo idaa lam tastaxyi labadaba oo laga yaaba inaad ku aragto nuska buluqa kutubta markaa kelmaddu waxay ku xidhantay bay ihahdeen culamada luqaddu kelmadda markeeda hore istaxa iyo istaxyaa amba ya buu leeyahay amba ya-daa meesha ka maqan haddii la dhaha istaxaa muxuu noqonayaa hadhow marka majsuum laga dhigo maxaa la goynaya xarfu cilihi marka muxuu noqonayaa idaa lam tastaxi ayay noqonaysa ilan istaxaa bu ahay alifkii baa la goyay istaxyaa haddii la maxaa ku jira halkaa istaxyaytu istaxaytu iyo istaxyaytu ayay ahayd markaa markaa maxaa la gooyey markaana alifkii baa goon labada jeer ba xarfu cilihii baa goon laakiin marna ya baa soo harhaysa marna ma soo hadhayso oo yadan soo hadhay midka xadiiska macnihiisu waynu soo marreeye waxa uu tilmaamayaa saddex macnaba ixtimaalaa culimada qaarkood waxay idhahdeen wuxuu noqonayaa anahu wad anahu tahdiidun waa waciid wey waa waciid waxay ida lam yakun cindaka xayawaan facmal maa shita haddaanad xishoonin waxaa doonta iska samee waa tahdiid waa laga abaal mari doonaa fa ina allaha yujaazika caleyh waxay la macno tahay icmaluu ma shitum inahu bima tacmaluuna facbuduu maa shitum min duunih waa hanjabaad maaha waxaa doontaan caabuda lama ogola faman shaa falyumin waman shaa falyakfur waa tahdiid qaarkood waxay dhahen anahu amru meene wa macnaahu lkhabar waa la isamraya waa khabaro anahu ana man lam yastaxi sanaca ma shaa lianna maanica min min ficli lqabaaxi huwa alxayaa haddaad aragto qof wuxuu doono sameynaya bay ka dhigan tahay waa khabar oo fasnacdaasi waa bimacnaa wuu sameeya marka haddaad aragto qof wuxuu doona iska sameynaya on kaasi haye waa qof aan xishood lahayn wey waxaa kaloo idmene waa bimacna alibaaxa culimada qaar ba waxay ihahdeen undur ilaa ma turiid an tafcalahu fain kaana mima laa yustaxyaa minhu fafcal wain kaana mima yustaxyaa minhu fadaxu macnaha xadiisku waxa weyan ba yidhahda hadii aanad ka xishoonin arrinkaa samee waa wanaagsan yahay oo macnuhu muxuu noqonayaa haddaad arrinka saa u eego haddaad aragto inuu yahay wixii laga xishoon jirayna iska dah haddii aad eegto oad aragto inaan wixii laga xishoon jiray aanu ahaynna he samee markaa marka hore arrinka eego haduu yahay wixii laga xishoonayana iska ilaali ina mima adrika nas min kalamin ubatulula idaa lam tastaxi haddaanad ka xishoon shaygaasoo ad aragto inuu wax wanaagsan yahay haye dee fasnac maa shita tahdiidkaad moodaa inay ugu dhow dhowdahay dhamaad xiisade waayahay وعn abi هuريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sلم المؤmiن الqوي خyر وأxب ilى الlahi min الmuؤmiن الضعيif muminka xooga ah ayaa ilaahay ka jecel yahay oo ka khayr badan muminka ضaciifka ah xagga iimaanka weyaane wa fي kuli khayr mid kasta khayr baa kusugan kulin oo tanwiin la hadaad aragto waa tanwiin ciwa soo ma kul minhuma mid kastoo labadooda kamida khayrun baa kusugan daciifka iyo qawiga muuminka ah ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii waxtar ku leh wastacin billaah ilahayna kaalmayso walaa tajaz ha caajizin tajiz walaa tajaz wa in asaabaka shayun hadduu shay kugu dhaco falaa taqul ha odhan low anii facaltu haddaan samayn lahaa kaana kadaa saasoo ahaan lahaa iyo walakin qul waxaa tidhahdaa qadar allahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa facal ilahayna wuxuu doonu sameeyaa faina low maxaa yeele low taftaxu waxay furtaa camal الshayطaan camal shayطan bay furaysa waayahay insha allah waa inoo iyo xiisada dambe halkaa aynu ku dayno allahu alam asalaamu alaykum